kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalinimo arbacaa taarikhdu waxay ku beegan tahay tobanka bisha janaa ee sanadka labakunilabaataniyoafar qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda turkiga oo ballan qaaday in soomaaliya ay sii doonto taageero milatari oo ku aadan xiisadda etoobiya jabhadda xoreynta oromada ee dalka itoobiya oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska is ah ay gaareen etoobiya iyo somalilan xukuumadda soomaaliya oo ku baaqday in maalinta khamiista ah la dhigo dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeedo damaca itoobiya ee badda soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid noqon doona beesha caalamka oo soo dhoweysay doorashadii dhowaantan ka dhacday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland maraykanka iyo u k oo sheegay inay soo rideen tobaneeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay soo gantay kooxda xuutiyiinta dalka ekwador rag hubaysan ayaa waxa ay ka soo muuqdeen tiifi si toos ah hawada ugu jiray iyagoona hanjabaad u diray madaxweynaha waddankaasi shiinahana waxa uu maraykanku u sheegay inuusan marna kala gorgortami doonin arrinta taiwan qodobadaas wixii kalen ugu soo kor xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saaray halkan idin kala socodsiinaya shariif cabdullahi maxamed ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal dalkeen io dadkeen diinteen furqaan io duunyada nool dawliin baanay waldaneeyaw dawliin baanay ah waldaneeyaw dawliin baanay dalkeen io dadkeen diinteen furqaan io adduunyada nool dowliin baanaay waldaneeyow dowliin baanaay waldaneeyow dowliin baanaay dalkeen faylahaw daa'inkaynisii dabeelis isgoobshe wallinku doorsadaan

malaa'ikii deebalaaye odowkoo daldalaaw dubadubadow karsadaaw sunkana kadeedii dowliin baanaaye waldaneeyaw dowliin baanaaye waldaneeyaw dowliin baanaaye baddii deenkahayti malaa'ikidee balaayi odowkoo daldalaaw dubadow karsadaaw sonkorkadeedi dawlii umbaahanaaye waldaneeyaw dawlii umbaahanaay waldaneeyaw dawlii qulqulaaw dalko kaled nguura dareraw dhammaadeen dugaagga aami dawliin bahanay waldaneeya dawliin baahanay ah, waldaneeya dawliin baahanay dadkan qulqulaaw dalko kaled nguura dareeraw dhammaadeen dugaagga'a ah middowlii umbaanaay waldaneeyaw dowlii umbaanaay oh, waldaneeyaw dowlii daleelo darbega iifidaaya daroogaysini baabuurkii dareeraaw dugoobsadaayan dugsiin baahanaay waldaneeyaw dawliin baahanaay waldaneeyaw dawliin derbaga diifdaaya daroogaysii baabuurkii dareeraaw dub woobsadaayan dugsiin baahanaaya waldaneeyaw dugsiin baahanaaya waldaneeyaw dawliin baahanaaya dalkan burburay duroway rafaadi duduumiya aboorkii daaro kudheeri qabuuro kaduugu dadkii lafaashi daleelayalan dawliinbahay waldaneeyaw dawliinbahay daneeyow dowliin baahanoy dalkan burburay duroway rafaadi dudumiya aboorkii daaro ku dheerin gabuuro kaduugun dadkii lafaashay daleelyalan dowliin baahanoy ولدني ودولين باهناي آه ولدني ودولين باهناي dalkeen burburay dudumay halaawe gashinkood dabaalaaw daacuun kasheenaw dowliin baahna wldaneeyow dardarti rasuulkii shareecadeen diinte layska dhegad daboola hagaladuugaw dawliinbahnay waldaneeyaw dawliin baahnay intaasi ku dhaafna hisa suxid afuruta ay barnaamijka ogaal hadday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhoy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba naga diyaar markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa jabhadda xoreynta oromada ee wadankaasi etoobiya ayaa waxaay ka hadashay waxa lagu yeeray heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dhowaantan magaalada adisababa ee xarunta wadanka etoobiya ama caasimada wadanka etoobiya ku dhex madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha dalkaasi abiy axmed waxaana jabhadda warka kasoo baxay lagu sheegay in waxba kama jiraan uu yahay heshiiskaasi si adagna ay uga soo horjeedaan waxay sheegeen in iyagu ay taageersan yihiin madax banaanida soomaaliya sidoo kalena ay kasoo horjeedaan waxa loogu yeeray heshiiska safgaradka ee dhex maray somalilan iyo sidoo kale etoobiya waxaana jabhadani ay dagaal xoogan ee ugu jirtaa sidii ay kula wareegi lahayd guud ahaanba talada wadankaasi etoobiya iyadoona si adag uga soo horjeeda ra-isul wasaare abiy axmed oo isagu eh, ah eh, qudhiisa nin eh, qowmiyadda oromada kasoo jeeda balse siyaasad ahaan ayay aada ugu kala aragti duwan yihiin sidoo kale dowladda turkiga ayaa waxa ay mar kale ku celisay inay taageerayso madax banaanida soomaaliya sidoo kalena ay siinayso taageero hadii ay muhiim ay noqoto waa taageero militariya gudoomiyaha baarlamaanka turkiga nimcaan ayaa waxa uu mar warbaahinta ula hadlayay uu sheegay in turkiga uu difaacayo xuduuda soomaaliya ama xuduudaha soomaaliya haddii ay soomaaliya ka codsatana iskaashi dhanka amniga ah ay la sameyn doonaan turkiga ma aqbalayo in lagu xadgudbo madax bannaanida soomaaliya iyo xuduudaheeda la aqoonsan yahay etoobiya xiriir fiican ayaa naga dhexeeya laakiinse waxaan kasoo horjeednaa tallaabada etoobiya ay ku faragelisay dhulka soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey guddoomiyaha baarlamaanka waddankaasi turkiga soomaaliya garab ayaan ku siinaynaa in ay ku filnaato ammaanka xuduudaheeda haddayse naga codsato soomaaliya in aan u ilaalino oo u sugno ammaanka badda diyaar ayaan u nahay intay ku filnaanayso ammaanka xuduudaheeda iyadoo sharci iyo heshiis loo maray arrintaasi ayuu yidhi gudoomiyaha eh, baarlamaanka waddankaasi turkiga waxa ay ku xiran tahay keliya soomaaliya oo turkiga la gashay heshiis iskaashi amniga ah oo muddo cayiman soconaya sida heshiiska iskaashiga amniga ay dowladda liibiya la gashay turkiga laba kun xilligaas oo aan dawladnimada liibiya difaacnay oo ay soo weerareen fallaago uu hogaaminayay jenaraal xaftar oo xilligaasi ku kacsanaa dowladda haddii ay soomaaliya walaac amni dareemayso kama hordhaceyno wax walba rabitaanka dowladda soomaaliya ayay ku xiran yihiin turkigu markasta wuxuu garab taagan yahay bulshada soomaaliyeed ayuu sii raaciyay hadalkiisa gudoomiyaha baarlamaanka wadankaasi turkiga dhanka kalena xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay ama ay ku baaqday in maalinta beri ah oo khamiisa dalka oo idil gaar ahaana magaalada caasimada ee muqdisho ay ka dhacaan dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo damaca itoobiya ee badda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ee eh, wasiir fiqi oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay ku baaqayaan in dadka soomaaliyeed ay u midoobaan sidii ay uga soo horjeesan lahaayeen damaca etoobiya kaas oo sheegay in uu yimid kadib markii somalilan heshiis is-afgarada ay la gashay dhanka iyo adis ababa balse arrintaasi ayuu sheegay in shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladaba ay si adag uga soo horjeedaan magaalada caasimadii muqdisho ayuu dalbaday in dibadbax xoogan oo arrintaasi looga soo horjeedo ay ka dhacaan isagoona sidoo kale maamulada kale ee dalka u diray fariin ah in iyagana ay qabtaan dibadbax midkaasi la mid ah dowladda etoobiya ee heshiis ku sheeg la saxiixatay madaxweynaha maamulka somalilan muse cabdi heshiiskaasoo dowladda soomaaliya golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo madaxweynuhuna uu saxiixay laguna tilmaamay inuu yahay mid sharci darro ah oo awood aysan u lahayn maamulka somalilan inuu u saxiixo badda soomaaliya ama saldhig ciidanka siiyo arrimahaasi runtii dadka soomaaliyeed walwal xooggan iyo taariikh hore oo duugowday ayay dib u soo xusuusiyeen iyo damcii ethoobiya ay ka lahayd dadka soomaaliya dalka soomaaliya inay qabsato gaar ahaan baddiisa inay gaarto hadda meesha loo saxiixay in loo saxiixay waxay tahay meesha ugu istraatiijisan badda soomaaliya oo baabulmandab waa dhuuntii badweynta oo kilomitir ah meeshii ubucda ahayd oo hunguriga u ahayd oo istraatiijig ahayd ayaa loo saxiixay taasi waxay ka dhigan tahay xadgudub qarannimada soomaaliya iyo madax banaanideeda waxaanu runtii bogaadinaynaa dadka gobollada waqooyi ee somalilan deggan ee reer boorama leh reer burca leh reer lughaye zaylac leh reer hargeysa leh iyo dhammaan deegaamada iyo degmooyinka dadka soomaaliyeed odayaasha iyo haweenka iyo dhallinyarada ay runtii ka muujiyeen dareenkooda sidoo kale mas-uuliyiintii iska casilay xilalka ee wasiirada ahaa ee arrintaasi u cuntami weyday oo wasiirkii gaashaandhigu ka mid ahaa isagana runtii waan bogaadinaynaa waxaad qaadatay tallaabo geesnimo leh waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo shacabka magaalada muqdisho oo ku dhawaaqay bannaanbax maalinka khamiista ah subaxii in laysku soo baxo dhammaan jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho shaqooyinka la joojiyo busineska o dhan la joojiyo layskuna soo baxo hay-adaha dowladda iyo dhammaan shacabkuba inay isugu soo baxaan bannaanbixii milyooniga ah oo arintaasi lagu diidan dowladda ethoobiya madaxdeedu runtii talaqbud xooggan iyo jahwareerin iyo xasilooni darro geeska africa ayay ka shaqaynayaan shacabka soomaaliyeedna runtii waxaan kaloo bogaadinayaa dadka dibadaha maraykan iyo sweden iyo meelaha kaleba ee arrintaasi ka dhiidhiyey waxaan leenahay kow arrintu ma joogto waad ma arkayseen shalay kiniisadaha ethoobiya orthodoxka oo leh saylcabaan qof u magacaabana arrintani way ka weyn tahay heshiis way ka weyn tahay deked waa arrin dhul iyo diin iyo dad iyo dalba laysku qabsanayo arintaas runtii dareen xoogan bay leedahay welina etoobiya waad u jeediin inay kusii indha adag tahay dariiqaas qaldan ee qaaday sidaas awgeed maalinka khamiista waxaan ugu yeeraynaa oon sii xoojinayaa maadaama wasiirka arrimaha gudahaan ahay in laysugu soo baxo magaalada muqdisho oo dhan laguna muujiyo maalinkaas dareenkeenna kan ugu sarreeya madaxda dalkuna waxaan rajaynaynaa inay ka soo qaybgeli doonto waxaan runtii sidoo kale dowlad goboleedyada dalka ka dhisan oo runtii mowqifkooda musharafka gaaray markii arintan ay dhacdayba mowqif fiican ka soo saaray ayagii xukuumaddu isla soo saaray in gobollada soomaaliya iyadana dadkeedu iyo maamulada jiraba waxaan ugu baaqaynaa inay dareenkooda muujiyaan habeenkii heshiiskan la saxiixay waad arkayseen deegaamo ethoobiya ka mid ah oo laga dabaaldegay sidaas waxaa loo dabaaldegayaa waa dhaxalkaagii waxaa loo dabaaldegayaa waa dhulkaadii waxay dadkaasi u dabaaldegayeen waa inay heleen waxay ku taamayeen lix boqoloo sano oo si fudud nin eh, muuse biixi ugu saxiixay waxaan runtii ugu baaqaynaa marka dhammaan gobollada dalka iyo caasimadda oo khamiista uu ka dhacayo banaanbaxaas iyo dalka dibaddiisaba in laisku soo baxo ummadda soomaaliyeed aysan yaraysan abii iyo damaciisu muddadii saddexdii sano afartii sano lasoo dhaafay waa uu socday mar walbaba waa kii iska hadaaqi jiray kuna hadaaqi jiray ciidamo bad inuu samaystay etoobiya inay u leedahay xaq tahay inay bad hesho waxaan leenahay wixii xaqaa u lahayd waa xuduudaha dalkaada ay kugu hoos jiraan wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya kaasi ahaa sidaad sidaad ba ku baaqayay dibadbax xoogan oo laga soo horjeedo damaca etoobiya oo ka dhaca maalinta beri ah magaalada caasimadda ee muqdisho isagoona dhanka kale maamulada dalka uga baaqay in dibadbax midkaasi lamida ah ay qabtaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maalmihii lasoo dhaafay waxa uu waday dadaalo diblomaasiyadeed oo ku xoojinayo eh, arinta la xiriirta xiisada kala dhexeysa soomaaliya etoobiya wixii ka dambeeyey heshiiskiis afgaradka ahaa ee etoobiya ay somalilan la gaartay waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhawaantan uu tegay eh, waa wadanka eritrea halkaasi oo kula kulmay madaxweynaha dalkaasi siyaas afawarki waxayna ka wada hadleen xiisada gobolka ka taagan iyadoona eritrea ay soomaaliya soomaaliya u muujisay taageero sheegtayna inay difaacayso madax banaanideeda sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha wadankaasi masar cabdilfataax asiisi kaas oo isagana si adag u cambaareeyey damaca etoobiya sidoo kalena sheegay in soomaaliya uu taageero xoogan oo waqhti walba uu la garab taagan yahay haddaba dadaaladan diblomaasiyadda ee socdo iyo damaca etoobiya iyo halka uu xaal ku dambeyn doonaba waxaa falanqeynaya Eh, maxamed xaadir nuur oo dhanka arrimaha ammaanka ka faalooda bismillah wamahadsan tahay xabsada adiga dhegeystayaasha radio kulmiin oo salaamaya dabcan eh, dowladda soomaaliya waxaa berihii dambe culeys soo saaray siyaasadeed ama mid diblomaasiyaed dowladda etoobiya oo aan ognahay etoobiya inay muddo dheer ku taameysay inay soomaaliya aysan marnaba dowlad iyo dowlad xoog badan iska dhalnin eh, dadka soomaaliyeed waxay xusuusan yihiin kaalimihii kala duwanaa ee dowladda etoobiya ka qaadatay sida soomaaliya ay u burburin lahaayeen kasoo bilow mililiq kusoo xiji xaylamaryan mangiste malezenawi iyo kan hadda jooga abiy axmed intaba ama qarniyada etoobiya jirta marnaba yani ma aqbalin in soomaaliya ay nabad kula noolaato taasi waxay keenta marka inay soomaalida dhulkooda iyo berigoodaba baddooda soo farageliyaan dareenka noocaas madaxweynaha soo kaduulayo ayuu wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed iyo taageero caalami ah si meesha looga saaro damaca iskudayga etoobiya ay hadda diyaarinayso baarlamaanta keentay madaxweynuhu inuu eritrea ka bilaabay haddana u masar sii tega wadamo badanna sii tegi doono dabcan arrinta noocaasa ayaa waxay keenaysaa marka ama dhalisay in madaxweynaha uu xooga saaro in maaragtay kaalmo caalamiya oo xag diblomaasiyad iyo xag eh, ciidanba inuu ka heli doono ama xag siyaasadeed eh, eh, wadamada saaxiibada soomaaliya yihiin way kuwa badan oo yani daneeya maslaxada iyo madax banaanida soomaaliyana kaalmo badan ka heli doono marka safarka wuxuu daaran yahay in maaragtay la raadiyo albaab kasta oo soomaaliya soomaaliya ay ka heli karto cawinaad xagga diblomaasiyadda iyo xagga eh, maaragtay awoodda military ama ama ama xagga caskariga eh, bilowgiina eritrea uu ka bilaabay inkastoo madaxweyneha ay kaga horeeyeen inuu teleefano kula hadlay wadamo badan oo caalamka ka mid ah Eh, haddana safarkana eh, uu toos yahay marka waxaan isleenahay waa safar eh, dadka soomaaliyeed iyo dowladda iyo dhammaan maarata shacabka soomaliya qulubtooda dejinayo dadka soomaaliyedna o arki doonaan in soomaaliya ay raadinayso ama ay ku guuleysan doonto waxa ay hadda ay rabaan muxuu ka bedelaa marka culayskii hore etoobiya sahraa ee dhanka diblomaasiyadda ahaa oo soomaaliya mudooyinka ugu dambeeyey ay wadamada dariska laah etoobiya iyo soomaaliya sidoo kalena xiriirka soo jireenkala leh dalka Eh, dowladda federaalka la sameynaysa ama madaxweynuhu uula xiriiraya iyo sidoo kale eh, hadaladii ay kasoo saarayeen baa wadahadalka madaxweynaha iyo iyaga dhexmara dabcan dee eh, waxaad og tahay adduunka waxa weeyaane waxa ay ku wada joogaan waa iskaashi iyo xiriir wanaagsan iyo diblomaasiyad labada dhinac islaaf kartaan dabcan arrintani madaxweynaha samaynayo waxay horta marka waad xoojinaysaa in soomaaliya ay helayso dad garab taagan kuna garab taagan yani waxyaalaha ay ayaga rabaan ama baahidooda wax ka turjumayo ama hadday noqoto difaaca ama siyaasadda ama horumarinta yani xagga amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda intaba eh, midaan hadda eh, bilowga ku ah eritri waxaan ognaa eritri iyo etoobiya waxaa ka dhexeeyo eh, muran xagga xuduudaha oo muddo soo jiray sagaashan iyo sideed iyo sida ay u kala guureen etoobiya iyo iyo iyo ilaa hadda yani maslaxo waarta ma dhex taalo etoobiana waxay ficilsi inay maarata ku daraynayso in badaha wadamadaas eh, ay ka faa'iidaysan doonto ama xoog iyo xeelad waxay rabto faa'iidaysan doonto taas dareenkaas ayagoo qaban eritreyaanku waxay hadda ayagu laftirkooda ay u diyaar garoobayeen ama ilgooni iskaga eegayaan yani culeys kastoo etoobiya kaga yimaado eh, dowladda soomaaliyana iskaashiga ay iskaashanayaan wax badan ayay ka taageeraysaa ama maarata ay u sahli doontaa in yani difaaca dhulalkooda ay iska kaashadaan ama ay xoojiyaan eh, masaroo kaleeto waxaad ogtahay in yani maranbiyeedka eh, eh, biyaha dooda ay taagneed eh, dhowr marna masar gacanta soomaaliya usoo haadisay ayagoo oo qudaraynaya inay maaragtay beysas ka samaystaan si etoobiya loogu qasba inay kanaalka ay dhisayaan ka joogsadaan maanta laakiin se soomaaliya oo weerar lagu yahay waxay ku qasbanaatay marka cid kasta oo etoobiya wax ka dhigi karta ama ay ula kaashan karta inay raadiso marka masar oo ka caraysneed dhinaca biyaha iyo soomaaliya iyo masar oo lahaa wadamo maaragtay ahaa wadan taariikha oo oo maaragtay iskaashi xoog leh muddo dheer ka dhexeeyeen waxay keentay marka in hadda boorka looga jafo xiriir walba oo suuragal ka dhigaayo in siyaasadda iyo militariga laiska kaashado Eh, sisi iyo xasan sheekh maxamuudna eh, waxay taas ugu dhigan tahay in eh, maanta etoobiya ay wax keliya celin kara ay tahay awooda sida masaaridoo kaleeta marka waana garab fiican oo aan isleenahay waxay meesha ku istaajin doontaa damacan bahalnimada ah dhulwayga ah gobkhalatada ah taliska naxuuska oo manaxaha ah abiy axmed uu hogaaminayo ku taamaa in soomaaliya uu dhulkooda ku qaado eh, taasoo aan aaminsanahay inuusan eh, taaka kamid mid a ah aysa ka ahayn dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan xusuusiyo taarikhihii lasoo maro dhan yani maalinna ciidan ama ah xaaraa ama xabashi ah inta soomaalida eh, soo hajuumeen guul kama keenin wixii taariikh oo soo dhacayana soomaalida ayaa gacan saraysay weligeenna ilaha idinkiis anaag annagaa gacan sarayn doono gacan sarayna annagaa iskale eh, damacaana waa damac eh, muddo soo jira wuuna baaba-aya marka madaxweynaha eh, ayadoo soomaaliya xilligan aad xaaladeedu sidaa iska tahay haddana soomaaliya maanta waxaa u gacan haatiya u gacan haatinaya quwado waaweyn marka meeshaas waxaa lagu istaajin doonaa ama lagu burburin doonaa dareenkan maangaabnimada iyo fikirka qaldana ee etoobiya ka imaanayo in meeshiisa uu ku dhammaan doono wax natiijo saxan ay ka faa'iidi doono xiriirada ay samaynayso dowladda saaxiibadeeda damaca etoobiya maxay ka bedeli karaan dabcan waxay ka bedeli karaan dee in etoobiya runta loo sheego oo nidaam diblomaasiyaedna lagula hadlo oo sida xeerarka adduunka u yaallo lagula doodo sida u n ka ama ama qanuunadii vienna commission sixty fourkii lagu gaaray la gaaray oo ah in yani aan wadan la carqaladeyn karin ama xeerarkii kaleeto midooda africa ay gaareen in xuduudaha africa ee hadda lakala joogo aan laskagu gudbi karin marka qaanuuno badan oo adduunyaha taagan oo soomaaliyana ay ay inkastoo hadda qaraarkii dhigayay ahaa inaan xuduudaha afrikaanka inta hadda haystaan iska gudbi karin soomaaliya diiday haddana ayadoo somalia kutaamaysa dhul badan ka maqan yahay haddana adduunka waxaa jira inaan isku gudbin xuduudahan lagu xadgudbin wadan wadan kalena uusan awood ku muquunin karin midaasi horta diblomaasiyadaasi waa waa kaalin weyn bay ka siinaysaa midda caskariga ama militariga arrin xoog lay ka siinaysaa sida qalameynta ciidamada tababarista iyo ku taageerista awooda ciidano xoog badan oo shisheeya dibadda kaga imaanaya soomaaliya oo ku kaalmeynayo haddii even ethiopia iskudaydan xal eh, midatir wax ku raadiso sidoo kale waxay ayaduna eh, wax badan ay ka tarayaan waxyaalo badan oo dowladnimada soomaaliya lagamaarmaan u ah hadday noqoto dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo saaxiibtinimada marka waxaan isleenahay yani waxa ay ka bedeli kartaa ama ay ku kaalmayn kartaa waa dareen iskaashi oo xoog badan oo dhexmari doona wadamada taageera soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo hadda xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayo bal ka waran sida looga hortagay damaca etoobiya soomaalida gebi ahaanteed goob kasta ay ku sugan yihiin waxaa la ogsan yahay in diyaaradda ethoopian ireland ay soomaalida dunida dacladeeda joogto ay diideen gebi ahaanba inay raacaan ka waran dareenka ay muujiyeen sidoo kale dadka gobolada waqooyi degan ee kasoo horjeeda arrinkan iyo guud ahaanba shacabka soomaaliya ah, dabcan horta dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ah, xasuusiyo taariikh togo soomaalida aysan marnaba iska leexanin Eh, soomaaliya waxay eh, cadowgooda koowaad iyo labaad iyo saddexaad weligood ahaa taariikhiyan ethoobiya ethoobiyankuna sidaasoo kale soomaalida cadowgay u ahaayeen eh, kasoo bilaabo waxaa jiray waxaad og isku daygii ama damaacigii milila inuu soomaaliya xeebaheeda qaato waxaa kaloo jiray damacii asagana ahaa xaylomaryan oo asagana soomaalida xuduudooda kasoo gudba ahaa waxaad la socotaa in mingisi laftirkiisa oo isku day asagana sameeyey mini zinawi oo ad ogeed dowladdii soomaaliya markay burwarta kadib yani saameynta uu ku lahaa dalkan iyo taageerida kooxihii eh, soomaalida yani ahaa ee nabadana soomaaliya ishortaagay marka marnaba dowladda etoobiya ma ogolaanaynin xaalina kama aha in soomaaliya ay noqoto dal xoog badan oo la tirtama ama iska celin kara marka inkastoo ay iskuday walba samayso haddana way ku jabaysa midaan hadda dareenka guud ee soomaalida ka yimid soomaalida waxay eh, qaateen door ah in etoobiya aysan soomaaliya marnaba aqbalin waxa ay wado waxaad la socotaa sidaa hore uu sheegtaba in maaragtay la istaajiyey ganacsigoodii qaybo kamid a ah in dadweynaha meel kastay jawaan isku soo baxeen in adduunka o dhan dareen laga muujiyey in soomaalida weli ay u taagan yihiin oo ay dhagaha u taagan yihiin oo diyaar u yihiin in dalkooda iyo dadkooda ay maaragtay difaacdaan kala difaacdaan cadowgan eh, manaxaha noocaan oo kaleeto ay dalkan handadaaya Eh, taasoona marka waxay keentay marka dadka soomaliya inay hal meel wada maraan oo dareenkoodana hal meel wada aado si guud baa hadda dadka soomaaliyeed dhagaha ugu taagayan diyaarna u yihiin inay difaacdaan xuduudahooda badda iyo beriga inkastoo aan aada uga xumaa in ciidamo ethoobiyaana weli gudaha soomaaliya ay joogaan haddana dowladda soomaliya waxaa la gudban in ay diyaarisa ciidamadii xuduudaha soo xiri lahaa eh, si loogu maarmo yani awoodaha etoobiya dal ku jiro eh, waana qaanuun hadda isleeyahay in wasaaradda gaashaandhiga inay qaada muhiim ku tahay marka dadka soomaaliyeed waa ka falceliyeen arrintaas reactionkana waxay keentay marka etoobiya in eh, damaceeda ay siyaabo kala duwan u turjumaan waxaa la socotaa in eh, lafiryahooda amniga uu si u hadlay eh, milsana mangista abi axmed inuu si u hadlay Eh, qolooyin kale oo etoobiyaan oo markaas yiris meela ay ka doodayaan la tibaadaladooda aysan marnaba aysan fadhin marka dareenka noocaas waxaa dareemaysa in etoobiya uu laftirkeeda qalqal ku yahay waxaana dadka soomaalidana ugu bishaareeya etoobiya waa dal sii baaba-ayo qowmiyadaha etoobiya ka jirana qowmiyad ishaysata ma jirto waxaa ka socda dagaal aad u xoog badan oo gudahooda ah oromia dhexdeeda waxawaaye isma hayso eh, amxaariya isma hayso eh, tigreeg waa ogtahay wixii qabsaday sidoo kale qabiiladan kale kala duwana ama qoomiyadaa kale inta waa lamid marka waddan sii liicaayo oo sii baaba-aayo waayo etoobiya etoobiyana maanta soomaaliya oo dhaqaale ahaan iyo tira ahaan iyo awood ahaan ka sarreysa inay soo hunguriyeyso xuduudaha soomaaliya suuragal maaha hmm. haddii ay isku dayaan ayaga ku jabi doono waxaan rajeynaya etoobiya inay taa markii ugu dambeysay ee qaaradda africa maaragtay ay kasii mid ahaan doonaan maxamed xaadir nuur ayuu kaasi ahaa oo falanqeynayay ee la xiriirta damaca itoobiya ee badda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya gaar ahaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maalmihii lasoo dhaafay sare u qaaday dadaaladiisa diblomaasiyadeed ee ku aadan xiisadan wali qeybaha hore barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishodan kaga imaanaya dhageysanaysaan rag hubaysan oo wejiyada u duuban yihiin ayaa gudaha u galay t v ku yaala wadankaasi ugadoor oo xilligaasi hawada si toosa ah ugu jiray waxayna halkaasi handadaad ugu geysteen eh, shaqaalihii ka shaqeynaya t v-gaasi iyadoo sidoo kale fariin hanjabaad ah hawada u mariyay madaxweynaha wadankaasi shaqaalaha t v-ga ayaa lagu qasbay in ay dhulka seexdaan waxaana sidoo kale janalkan oo lagu magacaabo t c uu ku yaala magaalada ee kuwaayo yiraahdo ee gudaha wadankaasi egwador booliska ayaa sheegay in markii dambe lasii daayay dhammaanba shaqaalihii ku sugnaa halkaasi iyagoona sheegay in falkaasi ay usoo xireen ilaa iyo saddex iyo toban ruux waxaana warbaahintu sidoo kale war kasoo baxay ay ku sheegtay in ilaa laba kamid ah shaqaalaheeda lagu dhaawacay falkaasi ugu yaraan toban ruux ayaa geeriyootay tan iyo markii lagu dhawaaqay lixdan maalin oo xaalad deg deg ah gudaha waddanka ecuador maalinimadii isniinta xaaladan degdega ah ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday hogaamiyii ugu sareeyay kooxda gaangiska ee gudaha wadankaasi ecuador waxaana la sheegay amaba cadeenba in dhacdadan eh, ka dhacday tv-ga ku yaala gudaha wadankaasi ecuador in ay eh, xiriir ay la leedahay dhacdadii kale ee ku saabsaneyd inuu xabsiga ka baxsaday hogaamiyaha kooxda gaangiska ee gudaha wadankaasi ecuador inkastoo eh, dhacdadu ay isku magaalo ay ka dhaceen labada arinba wadanka deriska la ah dalkani ekwador ee beyruu la yidhaahdo ayaa dowladdu waxay amartay eh, in la howlgeliyo ciidamo dheeraad ah si loo sugo ammaanka waxaa aada loo adkeeyey amniga xadka uu la wadaago wadanka beyruu dalka ekwador halkaas oo la sheegay in ay dhici karto inay kasoo gudbaan kooxaha maleeshiyaadka ee rabshadaha ka geysanaya gudaha waddankaasi dowladda mareykanka waxay sheegtay inay cambaarayneyso weerarka ka dhacay ekwador sidoo kalena waxa ay sheegeen inay si dhow ula socdaan xaaladda madaxweynaha wadankaasi daniel eh, nobo ninka la waxaana ay sidoo kale sheegeen in isaga iyo dowladiisaba ay garab taagan yihiin oo haddii ay caawinitaan ay weydiistaan ay siinayaan ekwador waa mid ka mid a ah wadamada ugu sareeya dunida ee dhoofiya mooska sidoo kale waxa ay dhoofiyeen saliidda kafeega iyo eh, kheyraad kale iyadoona wadankani uu ka mid yahay wadamada hodanka ku ah dhanka malayga waxaa jirta in wadankani sidaas qaniga u ah haddana ay ka jiraan rabshado aada u xoogan iyadoo ay dagaalo ay ka geystaan kooxaha gaangiisa iyo kuwo kale oo daroogada ka ganacsada waxaana wadankani uu ka mid yahay wadamada sida weyn ay u ragaadiyeen kooxahaasi burcadka tv-gan maxalliga ah ee hawada sida tooska ugu jiray ayaa kooxdani hubaysan ay gudaha u gashay waxa uu noqday hadalheynta ugu weyn ee wadankaasi iyo warbaahinta caalamkaba waxaa la sheegay in kooxdu ay sidoo kale ay dhaawac u geysteen qaar ka mid a ah shaqaalaha tv-gaasi haweeney ka mid a ah shaqaalaha ayaa waxaa la maqlayay iyadoo ku qaylinaysa hana tooganina fadlan hana tooganina waxay sidoo kale maray la hadashay warbaahinta a b ay sheegtay in ay markii gudaha ay usoo galeen kooxdaasi hubeysan ay bilaabeen in ay xabado ku dhuftaan qaar ka mid a ah shaqaalaha fadlan eh, hayna dilina halkani waxay u maateen in aadna dishaan ayay haweeneydaasi ka tirsan t v-ga t z ay ugu sheegtay mar ay qaab fariina ula hadleysay warbaahinta f b waxaana sheegtay in shaqaalahaasi ama iraahdii kooxdaasi hubaysan ee wejiyadu soo duubtay ee u yimaadeen si ay u dilaan balse alla ayaa naga badbaadiyey ayay hadalkeeda sii raacisay mid ka mid a ah kaamirmaanada eh, tv-gaasi ayaa la sheegay in lugta laga toogtay halka mid kalena la sheegay in gacan laga jebiyey intii uu socday howlgalka kooxdaasi hubaysan ay ka fulinayeen eh, mid kamida a ah tvda ugu waaweyn gudaha wadankaasi ekwador waxaana dhacdadan ay noqotay mid ilaa haatan si weyn looga hadalhayo gudaha waddankaasi waxaana lasoo dhigay oo baraha bulshada ay ku xiriirtay ee social mediaha si weyn looga hadalhayay sawirada laga soo qaaday shaqaalaha tv-gaasi oo dhulka jiifa iyagoona garbaduub laiskugu xiray waxaana jirta in muuqaalkaasi uu noqday muuqaal si weyn uga baahay baraha bulshada madaxweynaha wadankaasi ayaa waxa uu sheegay in xaalada wadanka jirta ay tahay mid aad u adag xaalad deg deg ayuu ah isniintii ku dhawaaqay waxaana uu sheegay in ciidamadiisu ay ku guuleysan doonaan in amniga iyo kala dambeynta wadanka ay soo celiyaan waxaana xaalada ka jirta wadankan ecuador lagu tilmaamay in ay tahay mid waqti xaadirkanba aad u sareysa halisteedana wadata dowladda shiinaha waxa ay sheegtay in mareykanka aysan marna kala gargortami doonin arrinta la xiriirta taiwan shiinu waxa uu sheegay in uusan marna gargortan kala geli doonin ee eh, madaxbanaanida ee eh, taiwan oo mareykanku u ololeynayo balse shiinuhu u arko qayb ka mid ah dhulkiisa waxaana arintani ay timid kadib markii eh, la sheegay in shirkado mareykan ah ay hubka iibiyeen taiwan horey dowladda mareykanku waxay usoo bilowday wadahadalo la xiriira eh, waa wadahadalo milatary oo la xiriira xaaladani eh, sanadkii laba kun iyo kow labaatankii balse shiinuhu haatan waxa uu ku doodayaa in mareykanku uu joojiyo hubka uu ka iibinayo taiwan arrintaasi ayuu sheegay in walaaceeda uu sii kordhayo maalmo kadib markii la sheegay in eh, taiwan ay isku diyaarinayso in doorasho guud ay ka dhacdo ayaa waxaa jira in lagu eedeynayo shirkado mareykan ah in ay hub ka iibiyeen taiwan in taiwan ay hub culus ay hesho ay suhubaysane waxa ay sidoo kale ay sii adkeynaysaa in shiinuhu uu dib u soo celiyo taiwan kana dhiga qeyb isaga ka mid ah ama wadankiisa ka mid ah shiinuhu waxa uu sheegtaa in taiwan ay tahay dhul uu shiinuhu uu leeyahay sidoo kalena uma arko inay tahay wadan ka madax bannaan balse mareykanku si weyn ayuu ugu ololeeyaa taiwan shiinuhu waxa uu mareykanku u sharaxay siduu uga walaacsan yahay xaaladda sii kordheysa isagoona sheegay in xiriirka ka dhexeeya washington iyo beijin uu sii xumaan karo haddii mareykanku uu ka laaban waayo ama uu joojin waayo hubkan tirada badan ee uu siinayo taiwan ama uu ka iibinayo waxaana jirta in markii uu xilku u hayay madaxweynihii hore ee wadankaasi donald trump aad u xumaaday xiriirka washington ee beijing heray gaaraan inuuba istaago wadahadaladii diblomaasiyadeed ee dhinacyada u dhexeeyey waxaana tewan jirta in dhowr jeero hore ay taageero ay ka heshay mareykanka iyadoona tewan waqti walba ka baqheysa in duulaan uga yimaado dhankaasi shiinaha inkastoo dhankooda ay ku doodayaan in xilli walba ay diyaar u yihiin in ay difaacaan madax banaanidooda weli ogaal ee dhegeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan aadno waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleenta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegeysataan wadajir dhegeystayaal xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed wali ifraax anu ku bilaabna hadaleenta afar labaatan ka saac loo hadalaayay waata cabdirashiidow hadalhaynta hadii aan ku hormarno jabhada oromada ayaana qoraal ay soo saartay iskaga fogeysay inuu abi axmed yahay nin qowmiyadda oromada ku matela heshiisyada ama tallaabooyinka uu qaadayo si gaar ah waxay usoo hadalqaadeen cabdirashiidow heshiiskii badda ee dhowaan abi axmed uu la saxiixday madaxweynaha maamul goboleedka somalilan muuse bixi cabdi sidoo kale cabdirashiidow jabhadda qowmiyadda oromada ayaa ficilada abiy axmed ku tilmaamay kuwo marin habaabin ah oo lagu jahwareeriy qorinayo in shacabka etoobiya si xukunka uu iskaga sii joogo een cabdirashiid oo muddooyinkii u dambeeyey waxaa banaanbaxya ay ka dhaxeeyeen guud ahaan soomaaliya een waxaana looga soo horjeeday etoobiya fixilka ay ku dhaqaaqday een maalinta berri ah waxaa la filayaa in banaanbax weyn uu ka dhaco magaalada muqdisho iyo dhammaan gobolada soomaaliya waxaana arrintaasi ka hadlay cabdirashiidow in dadkaasi ay banaanbax iskugu soo baxaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya wasiir fiqi waxaanu ugu baaqay in shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho iyo dhammaan gobolada iskugu soo baxaan si ay uga dhiidhiyaan arrintani waayahay e, ifrax hadalheynta kala jirtan haddiinu eegnana waa dhanka iyo ciyaaraha maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir kulamo xiiso badan ayaa dabcan la ciyaaray markaynu eegno maamulka jubbaland ayaa kulankoodii ugu horeeyey markaynu eegno xil ciyaareedkan guul qaatay marka labadii kulan ugu dambeysay waa la garaacay laakiin waa kulankoodii ugu horeeyey ee saddex dhibcood ay qaataan hirshabelle ayna laba gool iyo waxba qaybta hore ciyaarta ay goolasha ay kala dhaliyeen haddaba maamulka jubbaland rajadoodii way wanaagsan tahay kulanka soo socdana gobolka banaadir ayayna la ciyaari doonaan hadii ay badiyaana way soo gudbi doonaan ayaa leeyahay laakiin waxyaabaha hadaleynta badan dhaliyay waxaa ka mid ah obaraha bulshada aad u qabsaday wiil yar oo lagu magacaabo eh, samow isxaaq muumin oo ahaa wiil yar oo caseeyo ah ayaa dabcan shalay baraha bulshada qabsaday wiilkaasi yar ayaa derbiga ee eh, garoonka tulada ciyaaraha kasoo booday marka derbiga ayuu kasoo booday kadibna waxa uu u tegay askarta waxaanuu ka codsaday inay baaraan Eh, sidoo kaleetana eh, boorsada u wada ay baaraan si markaa eh, garoonka uu uga shaqaysto uu dadka halkaa joogo kobaha u buraasho ama u baalaasho wiilka waxa uu watay boorso waxaana ugu jiray agabka xaseeyaha ciidamada ammaanka oo wiilka yar la yaabay ayaa inta ay baareen kadibna fasaxay si uu markaa ciyaartaasi u daawado sidoo kaleetana uu u shaqaysto askarta qaarkood ayaa arinta la yaabay waxayna u malaynaya in wiilkan yar qarax uu siday mm-hmm. laakiin wiilkan waxa uu sheegay inuu shaqaysanayo inuu doonaya inuu shaqaysto markaynu eegno wiilkan dhalinyaradaha ujeedkiisa waxa uu ahaa inuu dabcan garoonka uu yimaado kadibna uu halkaa ka shaqaysto mm-hmm. sidoo kaleetna gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine ayaa dabcan markii warbaahinta ku arkay eh, arintan wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxbarashadiisii uu kafaalo qaaday wiilka yeer ee lagu magacaabo samow marka Eh, wiilkan yar ee caaseeyaha ayaa ku sugnaa garoonka muqdisho stadium kulankii ay wada ciyaarayeen jubbaland iyo weliba hirshabeelle marka wiilkan waxbarashadiisii waxaa damaanad qaaday gudoomiya xiriirka kubadda cagta soomaliya wuxuuna shaac ka qaaday in inta ka dhiman noloshiisa ama dhanka waxbarashada uu ka bixin doono marka arrintan ayaa soo jiidatay kumanaan dadweyne oo ku sugnaa garoonka towlada ciyaaraha ee magaalada muqdisho ah. wiilkan ayaa baraha bulshada lagu faafiyey sawiradiisa iyo weliba muuqaaladiisa marka arrintanna aad yad ayaa loo hadalhayay hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynanaya dhanka iyo weliba qormooyinka waata oo qormada ugu horeysa dhankeyga qaado wakhti aad wax ku qorsheysato laakiin markii uu yimaado wakhtiga waxqabadka jooji fakarka oo ku dhaqaaq samayntiisa haddii aad himilo lahayn horumar ma gaaraysid guushu caadiyan waxa uu sabab ah nasiibka guushu boqolkiiba sagaashan waa dadaal halka boqolkiiba tobanna ay tahay toosinta allah bareefad ka dhiga riyooyinkaaga iyo dhibaatooyinka familkaaga iyo sidoo kale noloshaada gaarka ah qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey guushu way macaan tahay marka aad garanayso guuldarrada waayahay qormada ugu dambeysa waa qormo xiiso badan waxaa lagu bilaabay qormo in la qaato mudan waxaa leeyahay ma ogtahay qofkii tukadaa salaada duhur ka hor ama kadib afar rakacadood inuu ilaahay ka horeynayo naarta ma ogtahay in qofkii bukaan booqda inuu helay ajir fara badan sidoo kaleet waxaa leeyahay ma ogtahay qofkii maalin u soomaa ilaahay dartii inuu ilaahay ka fogaanayo naarta sidoo kaleet waxaa leeyahay ma ogtahay qofka aqriya hal xaraf oo qur-aanka ka ah inuu leeyahay xasaanad ma ogtahay qofka yidhaahdaa subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah allahu akbar wuxuu beerayaa geed jannada ku dhex yaala ayuu yidhi qoraaga qormadan waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir gudahaana waa naginta xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye dowladaha mareykanka iyo u k ayaa waxa ay sheegeen in ay soo rideen diyaarado badan oo nuuca aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ah kuwaas oo ay soo ganeen kooxda fallaagada ah ee xuutiyiinta waxay sheegeen in taliskooda milatariga dhexe ee santasom lagu magacaabo mareykanku inuu ku guuleystay inuu soo rido ilaa sideed iyo toban kamid a ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee kooxda xuutiyiinta kuwaas oo la sheegay in lagu soo riday koonfurta biyaha badacas waxaana ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa kii lix iyo labaatanaad oo ay kooxdu ay ku qaadaan maraakiibta caalamiga ah ee halkaasi maraya todobadii waa toddobadii isbuuc ee ugu dambeeyey waxaan si dhow ula shaqeynay boqortooyada u k ciidamadooda kuwaas oo iyagana eh, ka hortegay gantaalo iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee eh, daroonka loo yaqaano ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska mareykanka kooxda xuutiyiinta ee la sheego inay taageerto dowladda iiraan ayaa waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay ee wadi dadaal xoogan ay uga soo horjeedo in maraakiibta caalamiga ah gaar ahaan kuwa u socda dhanka israa'iil ay adeegsadaan biyaha badda cas waxaana xaalada halkaasi ka jirta lagu tilmaamay in ay tahay mid aada u adag sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo arbaco ah ay u codeeyaan qaraar qabyo ah uu mareykanku uu soo gudbiyey kaas oo lagu cambaareynayo weerarada ay xuutiyiinta yeman ay ku qaadeen maraakiibta ganacsi ee ku sugan badda cas waxayna dalbanayaan in si deg deg ah loo joojiyo mashruucan qabyada ah oo nuqul ka mid ah ay heshay wakaalada wararka ee associated press ayaa sheegaya in weerarada ay bilaabeen xuutiyiintu ay caqabad ku yihiin ganacsiga caalamiga ah ayna wax u dhimayaan xoriyadda iyo xuquuqda socdaalka iyo sidoo kale nabadda iyo ammaanka gobolka qoraalkan qabyada ah ayaa ku baaqaya in si deg deg ah loo sii daayo markabka xamuulka ah ee galaxy lider kaas oo laga maamulo dhanka jabaan xiriirna la leh shirkad israa'iil ah waana markabka ugu horeeya ee xuutiyiintu ay gacanta ay ku dhigeen isaga iyo shaqaalihiisaba sagaal iyo bishii novembar ee sanadkii hore iyadoo aan la xusin iiraan oo ah taageeraha ugu weyn ee kooxda xuutiyiinta ayaa qaraarka qabiyada ah waxa uu cambaareynayaa dhammaan heshiisyada hubka ee lala galo fallaagada ku xadgudubta ee lagu yiri cunaqabateynta caalamiga ah ee uu soo rogay golaha ammaanka qaramada midoobey gudaha waddanka mareykankana waxaa si weyn looga hadalhayaa in xogayihii difaaca ee mareykanka uu ku sugan yahay xabsi aan iraahdee ee isbitaal iyadoo aan xaaladiisa aan horey looga warqabin haabuq ayaa sababay in leod aston la dhigo cisbitaal kowdii bishan janaay aynu ku guda jirno kadibna waxaa loo wareejiyey qaybta daryeelka gaarka ah madaxweynaha mareykanka jo baiden ayaa la sheegay in shalay uun uu ogaaday wasiirka in laga helay kansarka ee brostatada sida uu sheegay aqalka cad master auston oo toddobaatan jir ah ayaa la kulmay cambaareen xoogan kadib markii ay soo baxday in saraakiil sarsare aysan muddo saddex maalmood ah waxba kala soconin xaaladiisa cisbitaalna uu ku jiro kadib waxaa la sheegay inuu dhankiisa uu ka bixiyey raali-gelin xaaladiisana aanan si wanaagsan loo ogeysiinin bulshada xogayaha difaaca ayaa waxaa la sheegaa in keliya uu ka sarreeyo madaxweynaha waddanka mareykanka marka loo eego dhanka taliska milatariga waxa uuna ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan golaha madaxweynaha in arintan la ogeysiin waayey aqalka cad ayaa dhalisay walaac dhanka ammaanka qaranka ah iyo in hubanti la-aan ee soo wajahdo ee maamulka bayden aqalka pentcom-ka ayaa xaqiijiyay in master aston uu isbitaalka uu ku jiray ilaa iyo eh, maalmihii aynu kasoo gudubnay waxaana afyeenkiisa gaarka uu faahfaahin uu ka bixiyey haatan xaaladiisu halka ay mareyso shir jaraayad oo shalay la qabtay ayaa aqalka cad waxaa lagu weydiiyey su-aalo dhowra ah oo uu ku saabsan xaaladda xogeyaha difaaca ee mareykanka iyo sida aanan loola oogeysiinin warbaahinta iyo guud ahaanba maamulka ugu sareeya dowladda mareykanka sida uu xaaladiisa uga warqabi waaye saacaddu markan kooiy tobankii barqanimo ayay tilmaameysaa waxaan dib idiin xasuusinayaa qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira dowladda turkiga ayaa ballan qaaday inay soomaaliya siin doonto taageero milatari oo ku aadan xiisadda etoobiya haddii ay weydiistaan gudoomiyaha baarlamaanka ee waddanka turkiga ayaa sheegay in markasta ay taageersan yihiin madax bannaanida soomaaliya sidoo kalena ay siinayaan taageero milatari oo ay sidoo kale ay dowladda soomaaliya ka aqbali doonaan haddii ay ka codsadaan in iyada ama dowladda turkiga ay u difaacdo xuduudaheeda inta ay awood ay ku difaacato ay ka yeelanayso waxaana turkiga uu ka mid yahay dowladaha sida adag u cambaareeyey wax loogu yeeray heshiiskii saabgaradkahaa ee dhowaantan adis ababo ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed dhanka kale jabhadda xoreynta oromada ee waddankaasi etoobiya ayaa iyadana waray soo saartay waxay ku sheegtay inay ka soo horjeedo heshiiskii saafgaradka ahaa ee somalilan iyo etoobiya dhex maray waxay iska fogeeyeen heshiiskaas abiy axmed uu soo saxiixay in culammadu ay taageersan yihiin waxaynay sheegeen in arrintaasi ay si adag uga soo horjeedaan oo iyagoo dhankooda ay taageersan yihiin madax bannaanida soomaaliya waxaana jabhaddan ay ka mid tahay jabhadaha sida adag ugu kacsan dowladda etoobiya oo doonaya in maamulka guud ee waddankaas itoobiya ay la wareegaan xukuumadda soomaaliyana waxa ay ku baaqday in maalinta khamiista la dhigo dibadbax xoogan oo laga soo horjeedo damaca itoobiya wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya fiqi ayaa mar warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay in magaalada caasimadda uu ka dhici doono dibadbax xogan oo ay dadku ay ku muujinayaan sida adag ay uga soo horjeedaan heshiiskaasi sidoo kale waxa uu ugu baaqay maamulada dalka ka jira in iyagana ay qabtaan dibadbax weyn oo midkaasi la mid ah beesha caalamkana waxa ay soo dhoweeyeen doorashadii dhowaantan ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka sunugaal doorashadaas waxaa dib loogu doortay madaxweynaha wakhtiga uu ka sii dhammaanaya ee puntland siciid cabdulaahi deni kaas oo fursad u helay in mar kale uu hogaamiyo shanta sano ee soo socota dowlad goboleedka puntland waxaana sidoo kale la doortay madaxweyne ku-xigeen iyo waxaana ka sii horreeyey guddoonka baarlamaanka cusub ee puntland waxaana beesha caalamka warka ka soo baxay lagu taageeray arrintaasi waxayna sheegeen in ay ammaanayaan in maamulka puntland uu qabto doorasho xasiloon waxaana war-saxaafadeedka ay soo saareen beesha caalamka la sheegay inay ku saxiixan yihiin oo ay si wada jiro ah u soo saareen midooda afrika ee soomaaliya waa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya admis loo soo gaabiyo dowladaha beljum denmark jabuuti etoobiya wafdiga midooda yurub fiinlan jarmalka urur goboleedka igad airelan talyaaniga boqortooyada sacuudiga ururka jaamacadda carabta norway ururka iskaashiga dalalka islaamka poland qatar ruushka sweden switzerland uganda iskutagga imaaraadka carabta boqortooyada midowga ee britain dowladda maraykanka iyo sidoo kale qaramada midoobay maraykanka iyo u k ayaa waxay sheegeen inay soo rideen tobaneeyo diyaaradahan duuliyaha lahayn ee kooxda xuutiyiinta ay soo gantay waxaana diyaaradahaasi la sheegay inay ku weerarayeen maraakiibta caalamiga ah ee isticmaalaya biyaha badda cas kooxda xuutiyiinta ayaa horey u sheegtay in halkaasi adeegsan karin maraakiibta caalamiga ah ee u soconaya dhanka iyo israa'el waxaana hore u qabteen markab eh, la sheegay inuu u socday dhanka iyo israa'il waxaana markabkaasi ee horaantii bishii nofembar ay gacanta ku dhigeen ay sheegeen in laga leeyahay israa'el inkastoo jabaan ay ku doodeysay in markabkaasi iyadoo ay leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobena maanta ayaa loo wadaa qaraar arrintaasi eh, lagu wadaa qaraar arrintaasi lagu cambaareynayo in uu u codeeyo dalka ekwador rag hubaysan ayaa waxa ay ka soo muuqdeen tiibi maxalli ah oo si toosa ah hawada ugu jiray iyagoona hanjabad halkaasi uga diray madaxweynaha waddankaasi ekwador ayaa lagu soo rogay xaalad degdeg deg ah oo soconaysa muddo lixdan cisho ah kadib markii uu xabsiga ka baxsaday hogaamiyaha kooxda gaangiska ee waddankaasi ekwador waxaana sidoo kale jira in raggani ka soo muuqday tv-ga ay wejiyaday u duubnaayeen waxaa la sheegay in ay dhaawac u geysteen qaar ka mid mida ah shaqaalaha telefishinka iyagoona sidoo kale xabadka dhulka u dhigay in badan oo ka mida ah shaqaalaha tv-gaasi laba ka mid mida ah shaqaalaha ayaa la sheegay inuu dhaawac soo gaaray booliskan waxay sheegeen in markii dambe lagu guulaystay in lasii daayo shaqaalaha warbaahintaasi sidoo kalena ay xabsiga ay dhigeen ilaa saddex iyo toban ruux oo looga shakisan yahay in ay falalkaas lug lahaayeen kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ku jira idaacadda magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney ololaha amxaradu wadee aragga loo yeelay eh. abeysada la korinaayo iyo aramidaa duugan eh. soomaalida abkeed dhimay haddiise ila ooto war bashiirow ree buntland kama hadlin arrimaha badda saylac waa dhulkeenni eh. soomaalidu dhammaan surinkay lahaydiyo sabadoodii weeyaan war hadda sakariyow galmudug iyo madaxaanna furanaan kugu ogayna goormaadna saylac u gudubtay abdulow idinkaan fahmin wuxuu ka wadaa meelaan mara dhalayaba ma ogi eh. say lacsay tahay ma ogi war wallaweynay meesha yartaa isku dejiya baanu islaahine eh. maxaa noogu dhegan tihiin soohdintaa baddeenne eh. saami aan u leenahay kolay taa ka saar tahay sahal laguma bixin karo kolaytaa ka saartaay sahal laguma bixin karo waardee maxaa idinka galay warbow badda iyo cirka ay dhulka cid bixin kadhaa ma jidho cid qaadan kadhaana ma jidho ima isdejisaaniin nabee ununku mahaan ku yaabnaan fadhinnaa abow dhulkan waa loo dhinti cirkaanna waa loo dhafri dhedheel muluuqaadahay abow warnimi ormay baa liyaabsanaa buriya buriya buriya dadkuun erni aanii nagan fadaayana hayaay war adigana ma baddii baa lagaa hayaa <laughs> walaahi baduntan aylaylindhiib aleelehe madow idinka goon istaagga naga mudnaa war xeebta baraawe tuubiya uma dhowaa ubawsobadhaa ma joogaanin oy anii sheege badda liidanba loo soo dhawaa karo ilmaa intaynugu dabaalhayin war maanay waxbaha ku daalinine khayraadka baddeenna dhooban dheemanka yaaliya kalluunka midkii raba inuu la dhuuntee shisheeye u dhoofsanaaya dhiiggiisaan bannaysanaynaa war khayraadka badda in la dhoofiyo waa bannaan tahay maxaa jiraa ganacsi bilaagiis waay war waxaa kaloo la yidhi durwaagii u gaatamiyo midkii dayax ugu dhaxow badaydan dhumucda weyn uga leedhayal kuma heshaan macdanta lagu dhaata iyo haddii dheeman badan ku jiro dad bay dhaxalkooda teenin moogow ha u dhowaan dhulkan shilimaad ka weyn badayduna dheef ka weyn qushiyo dhalanteed ka weyn ciyaar wax ku dhuma ka weyn waar wallo weyne waa iska xiiqaysaane dhulkayga nimcaa fadhida dhulkayga nimcaa fadhida wade waay hadda masheeyaad siinaysaan allah yow nin soo dhoofayo dhoof ku yimid sayla dadkeedana inuu dhoofyo raba dhoofku khayr ma leh waxba dhoofi maaya allow yaa isaga dhoofshaa dhici doonta urbaw soomaalidu intay waddamo kale u dhoofahayeen ayaa iyaga loo soo dhoofahayey war haddaba hadday sidaa tahay ninkii dhoof ku yimid ba geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa war miyaa falantiin dhulkasow anigu melihi baddasow anigu melihi waayahe waqlow saama beecsanaysaa oo ma iibsanaysaa naw war miyaa waalantiin orama ehel weeye qurba heshiiskan markii la saxaxaya habeen saqdhaxay ahayd eh. hadda markaasaannu ogaanay inay tahay timir laf baa ku jidha war nin ah saraakiisha orommadoo la soo diraa waxaa la yidhi eh. saylax waa inaad hadda tagtaa ka war eh. oo aad diyaarisaa naqshadii aan ku degi lahayn dabeetana inta istaagay uu madaxa gacanta saartay wuxuu yidhi anuu af soomaaliga waa aqaana silax ma doono karo waar ixtiraafkii ma noo siday war meeshu saylax maahae waa lagu hayaa abbow lug iyo gacan midna ma naga baxdo war qabiil ustaad ismaaciil iimaan la yidhaahaa wuxuu yidhi dal lagula heshiin waaye webi lagulama heshiinka karo bad tusaale wuxuu soo qaatay dalalka zambiya zimbabwe butswana iyo nebibiya hal webi ayaa xuduudahooda dhex mara weligoodna kuma dagaalin isticmaalka biyahaas etoobiya inta taariikhda la og yahay waxaa lagula heshiin waayey isticmaalka biyaha webiga niil oo lala leeyahay waxayna xirteen biyihii ay xaqa u lahaayeen dadka reer masar waxayna rabaan webigaas inay ka cunaqabatayaanu kula dagaarsan yihiin suudaan iyo masar waar siday wax kaa yihiin baddu webiga way ka weyn tahay war eritreyabaad sii kala qabsatay ilaa hadda waa ka sheekeeyaannin war abwaan cabdulla geedanaar wuxuu yidhi waxaan dhuunta ku marin afkoo laga dhacshaa dhaanta dheragtooga ee lagu dhintaa inaad qadaa dhaanta cimri ceeb dhaxlaayana ciyow dhimashadaa dhaanta waar dhuuntay noo istaagtay warwaaqlow horaa waxaa loo yidhi hunguri wixii ka weyna waa dilaaciyaan war laqlaqliqii waabaa ku xigtaba waa la yidhi aryaadhaha war ma haysiina safarkii madaxweyne xasan sheekh eritreya ku aadan dhaxandhaxo maa la yidhi aryaa xasan dhaxan huri inta hawshu saan u socotee eh. dayuuradiisu etoobiya inay kor marto waa diidaa la yidhi aboomuugooyi waar somalilan muxuu uga degi waayey war mileyti daleehow yidhi hubaan rabaa hub war madaxweyne xasan sheekh markuu yidhi eh. waddamada xadgudubka etoobiya ka aamusay eh. iyo kuwa la safani waxba nooma kala duwana jabuuti waa soo hadashay waxayna dhaheen lama aqbali karo xadgudubka etoobiya ha joojiso haday jooji weysana dagaalka dhinaceenaan uga jirnaa mar haddii jabuuti soo waranti inta dhimanna hadday soo yoomayaan ku jira oo loofta lagu dhoobayo ayaa wuxuu yidhi yukrain hadday ciidamada soomaaliyeed garab ka rabto maanta fursaday haysataa hal eray baana ka xiga kaasoo ah midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya waa lama taabtaan aryaa tanoo kala arkay abwaanguura gormuu abdhaydka noqdoo tigtooka ku biiray war ruushku daandaansanahayaabaa lagu yidhi waarba mar kale ruushka etoobiya u soo hiiliyey wah haddiis etoobiya u soo hiiliyo si umburinee umburihayna maxaa jira aryadhaha kale maanay samigay cabdullana waxau yidhi ya dadku waraabaan runse eh. lawaada raadima eh. waxraaya dadku waraabaan runse eh. lawaada raadima war cabdulaw inaydan ru raadina waxa caddayn u ah maxaa seelac iyo lughaya ka galay warbawaaqlow ha iswereerinine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga waar maxaynu isku raacnaa horta gooja cadama ka baxday war kalemaanay anigu waxaan la yaabay xidhiirka shabaab iyo etoobiya ka dhexeeya war soomaadan maqalcadowga ninkaaga waa saaxiibka mar kastoo dagaal culus khawaariijta lagu qaado etoobiya meel ka soo foocaysa ama qalalaasa ay ka dambaysaa la abuuraa boma fayras bay soo dirdhaa war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi wargelintii mille sanaawi uu soomaaliya ku sameeyey shabaab bay dhashay haddana midda abiy axmed uu wado shabaabkii dhimanayay soo noolaynaysaa hooy war ma haysiine shabaab laftirkooda oo madaxweynaha u caraysan waxay dhaheen muuse iyo xasan sheikh iyo ismaaciil cumar geelle waa ku heshiin in badda etoobiya la siiyo jabuuti rootiyaan noogu shiray dheheen now haddaa maxaana laku haystaa warwaaqlow saldhigga buaale maad naga soo xirtaan war maadaama waayahan tiyaatarka ee sawadinah laga soo fatahay shabaabkiina nashiiday soo fataheen tii ugu dambaysayna waxay ku dhaheen etoobiya fii qulubina muuse biixi fii qulubina hum fii quluubina now bad bay keentay doontii aan bayla ugu dhoofe waqlama waxaad soo wadaa bad baan galay alla ilahe bad baan galay iyo ceelkumbaaco bartanka uu fadhiist war bashiira warnaga ma hayside dad yahow hay la yaabina la yaabina dabba igu baxay war layaab la huri maaya etoobiya saacadba saacadda ka dambaysa xaaladda waa ku sii adkaanaysaa waxaa la yidhi toddobaadkii u dambeeyey dhaqaalahoodu hoosoo u dhacay dalku waa kala shakisan yahay maamullada xataa inay iskhilaafaan ayay qarkuu saaran yihiin diyaaraddii etoobiyan airlinesna soomaaliya iyadoo shalay ku xadgudubtay oo liiska waddamada ka saartay somalilanna dalalka liiskooda soo gelisay waxaa la yidhi waa lagu kacay dadkii soomaaliyeed ee hawada ka weeraray social mediyaha waxaana lagu qasbay inay dib u saxaan dowladda soomaaliyana waxaa laga codsaday maadaama ay dalka kuxadgudubtay in duulimaadkeeda gudaha dalka dalkao dhan laga mamnuuco intaas waxaa ka sii daran shan kun oo cod ka badan waxaa sii maraaya oo lelo la doonaayo in biladii nobel biis barais loogala laabto ra wasaaraha etoobiya abiy axmed marka xaalka waa ku cakiran yahay daadaasada dadkan biyo fadhiya biyo socdaa kiciye aryaadhaha abiy axmed af soomaaliga waa yaqaanaa eh. iga raalli ahaadha ma waaye warbowa waxay taagan tahay eh. jacayl iyo miyay nacayb eh. waqood jabad wada galeen jidheer ay wada mareen jidiin ay wada cuneen jaan baan la asxaabu noqon jig baan habad kula jirreeye etoobiyada aan ka joogno war bashiirow weliga heshiis aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin warkalamaanay war mahaysiina hay-adda waxay sheegtay shabakad shabaaba oo galgaduud u socotay in hiiraan lagu qabtay waar wallaweynay war ma haysiine taliyaha ciidanka awoodda badan ee somalilan nuux taani omagoojacday qabsadeen abuu cayaartaasi meella dheeli aryaadhaha wasiirka gaashaandhig ee somalilan miyaan iscasilin war wallaweynay weligiinba hadalka waa ku soo boodaane eh? taliyaha ciidanka somalilan wuxuu la kulmay taliyaha ciidanka etoobiya heshiis ciidanna way wada galeen iyo iskaashi militari dee weligiinba qayliyan cidiinan ii joojin mayso warwaaqlow somalilan hadday ciidamo sheeye u baahan tahay eh? annagaa amisom ka kaaftoon doonaya maxay u dalba waayeen war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne dili siyaasiyiintii ka soo horjeeday iyo musharaxiintii la tartamayba waa la kulmay waana iscafiyeen waana heshiiyeen aryaadhaha hadda denima waxa uu leeyahay waxteegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya waxtegay lama tiigsaade himaadaada la toosiya war cabdullah warkaa dhex geline maxalase diyaaro salaanta hore uga qaadi diiday hadda waa la heshiiyey horaana waxaa loo yidhi marka ay tixgelin beesha ee laysxiniin taabto tartankiiyo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu heera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaye warbow kalemaana horeaan idinku sheega arrimaha buntland waa ku wareedhaaninoo siyaasiyadeedu waa gundheedhahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay waxaad dhegeysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo ajirku wuxuu dhubaxjaa damqaadaah buulo axidii dadu daruura ama dhigdaajaan afku hadalka daaya dibniisa afku

ruuxkooda raanjiiray waxay doodi furan tahay ruuxkooda raanjiiray marka aad gudigaatee xaqookoodu leey waxay doodi furan tahay ruuxkooda raanjiiray waxay doodi furan tahay ruuxkooda raanjiiray marka aad gudigaatay xaquu kuuguleeyahayoonigaalina dhiqidaada ha oofin allahayoonigaacaada allahayoonigaalina

adu dhaxalkiidii dadkiyga dhaxalkii dadkiiga deeqaayonaagi duu caafimaade ahantiidii dadkiiga dhaxalkii dadkiiga dhaxantiyo darooraha badab laga galaaye dhaxantiyo daruurana laga galaaye dayaxiyo cadceede dabka lagu xirtaaye ducaqabi kaxeede dabarkiyo mareegte ogaashadaadana degdeg laygu keenayo diga ogashadaadana degdeg laygu keenayo aniguba daraada waan soo dabadiga rogashadaadana degdeg laygu keenayo diga rogashadaadana degdeg

alhayunindahaaga alhayunindahaalina deeqidaaga ha oosiinin